طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد allahuma calimna bima yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli الnar kitaabu ducaa baan ku jirnay waxaan soo marnay ducooyin badan oo rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam ka sugan oo saxaabadu qaarkood ay ka soo guuriyeen rasuulkeena sal allahu alayh wasalam inuu ku ducaysan jiray qaar inuu saxaabada amray inay ku ducaystaan waxaan soo marnay ducooyinkii qur-aanka ku soo arooray oo dhan sheekhu uu soo guuriyey ambiyadii qaar ay ku ducaysteen saalixiintii ku ducaysteen malaa'igta qaar ay dadka mu'miniinta ugu ducaynayso ayaan soo marnay waxaan maraynay ducada boqol iyo koobaad waa qofku inuu ku ducaysto allaahuma anfacnii bima callamtanii wacallimnii maa yanfacunii wasidnii cilmaa ducada inuu ku ducaysto allaahumma allow infacnii rabbiyow igu anfac bimaa callamtanii waxaad i bartay rabbiyow igu anfac waxaan ku weydiisanayaa waxa aan bartay inaan ku camalfalo awalan ikhlaas inaan u barto qaradka aan u baranayana inuusan ahayn inaan adduunyada wax uga helee rabbiyow iiga dhig mid aakhira i anfaca rabbiyow iga ilaali cilmiga inaan u barto riyaa istus iyo ismaqashiin maxaa yeeley cilmiga hadduu yahay qasadkiisa aad wax u baranayso ariyaa waxa weeyaan kuma anfacayo sidaas weeyaan allaahuma anfacnii bimaa callamtanii wacallimnii rabbiyow ibar maa yanfacunii waxay anfacana rabbiyow ibar oo camal i anfaca iyo cilmi anfaca rabbiyow isii ilaahay markaa inuu kugu galladaysto cilmi markaa ku anfaca ilaahay uu ku baro min anicami bay ka mid tahay allah subxaanaه wa tacaala cilmi hadduu ku siiyo ku anfacayana adduunyadaadiina way hagaagaysaa aakhiradaadiina way hagaagaysaa waayo cilmigaaga hadduu noqdo naafic waxa weeyaan cibaadadaada way hagaagaysaa mucaamalaadkaaga dadka la dhaqanka aada la dhaqmayso sidoo kale way hagaagaysaa cilmigaaga hadduu yahay naafic ilaahay maalan sifaadkiisa iyo asmaadiisa baad si fiican u baranaysaa ood ku caabudaysaa cilmigaaga naafic hadduu noqdo laakiin cilmigaaga hadduu noqdo mid markaa aanan ku anfacaynin wuxuu noqon haddii mid markaa meelo xun kuu jiida oo ilaahay aanan ku barin akhlaaq wanaagsan aadan ka helin dadkii mucaamalo wanaagsan aadan kula dhaqmin wasidnii cilmaa rabbiyow cilmi ii ziyaadi waxaad i bartay ziyaado isiisii arrinkaana haddee waa tii allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu amray allah rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wax kastuu baray wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu llaahi calayka cadiima isagoo sidaas ah baa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam allah wuxuu ku yidhi waqul rabbi zidnii cilma rabbiyow cilmi ii ziyaade oo waxaad i bartay iisii ziyaadi waxaa ugu horeeya qofka muslimka la doonaya inuu bartana cilmi ahaan waxa weeyaan towxiidka cilmiga ilaahay la weydiisanayo waxa weeyaan inuu allah subxaanah wa tacaala ku baro towxiidkiisa waana waajibka ugu horeeya alawalu waajibin cala alcabiidi macrifatu araxmaani bitowxiidi weeyaan ilaahay in markaa towxiidkiisa la barto allah jala wacalaa wuxuu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah wاstaqfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat waxa ugu horeeya la baranayo cilmigii baa ugu horeeya towxiidka faclam ogow annahu laa ilaaha ila اllah markaad cilmigii barato ayaa waxaa imaanaya camalkiibaa imaanaya camalkii allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi towxiidka markaad barato wاstaqfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat xadiidka markaa ziyaadana uu ku daray oo wasidnii cilman alxamdu lilaahi calaa kulli xaal inuu rasuulka dhihi jiray ilaahay baa mahadle xaal kastoon ku sugannahay wanacuudu billaahi ama waacuudu billaahi min xaali ahli الnaar ahlunaar xaarkoodaan ilaahay ka magan gelaya ducada waa duco fiican weeyaan rasuulkeena sal allahu alayh wasalam abu hurayra ayaa ka wariyey xadiidkana waa xadiid saxiixoo akhrajahu annasaa'iy fi اlkubraa wاlxaakim waصaxaxah albayhaqi sidoo kalena addacwaat alkabiir buu ku soo saaray xadiidkana waxaa saxiixiyey moxamed nasridiin alalbaniy fii silsila asaxiixa iyo taas ayuu ku saxiixiyey meelo kaloo badan ducada markaa fadli badan bay leedahay qofka muslimka ha ka faa'iidayso ha ku ducayso ducada kale boqol iyo labaad ee rasuulkeena sal allahu calayh wasalam uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan wuxuu ohan jiray allahuma inii as'aluka cilma naafica wa risqa طayiba wa camala mutaqabala allaahuma allow inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa cilma naafican cilmi markaa naafica mid anfaca oo aakhiradaydana ii hagaajiya adduunyadaydiina markaa aanan iga fidnaynin taas weeyaan rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu ohan jiray salu llaha cilma naafica watacawaduu billaahi min cilmi laa yanfac ilaahay waxaad weydiisataan cilmi naafica ilaahayna sidoo kale waxaad ka magan gashaan cilmi aanan markaa waxba taraynin cilmi naafica markaa qofka muslimka ilaahay inuu weydiisto waa shay la doonayo weeyaan cilmi naafica risqi ayiba iyo camal mutaqabal intaasaa ilaahay la weydiisanayaa waa waxa qofka muslimka anfacaya cilmi naafici addunya aakhiru ku anfacaya warisqan ayiba rabbiyow risqi wanaagsan baan ku weydiisanayaayo kaa baryaya kuluu min aayibaati allah subxaanahu wa tacaala waa kan amray dadka muminiinta ah ama rusushuu amray yaa ayuha rusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa ayibaadka inay wax ka cunaan marka ilaaha weydiiso risqan ayiba muminiintana kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum buu allah subxaana wa tacaala ku yidhi waayo qofka muslimkaa ah, risqi xalaala ah oo ayiba ah hadduusan cunin waxyaabo badan baa ka hallaabaya waxa ugu horeeya ka hallaabaya waxaa ka mid a ducadii laga aqbali maayo ducadiisii waa la diidayaa sida rasuulkeena sal allahu alah wasalam uu tilmaamay uma dakara arajul yutiilu safar ashcad aqbar yamuddu ilayhi ila asamaa yaa rabbi yaa rab wamacamhu xaraam xaaraan buu soo cunay wamalbasuhu xaraam xaraam buu xidhan yahay waqudiya biاlxaraami xaaraan baa lagu soo barbaariyey oo lagu anqariyey faannaa yustajaabu lidalik sidee looga aqbalay marka ilaahay weydiiso waxa uu ku siinayo inuu yahay risqi xalaala risqan طayiba wa camalan baan ku weydiisanayaa rabbiyow mutaqabala camal markaa la aqbalan ku weydiisanayaa camalkaa markaa mutaqabalka waxa weeyaan camalka in laga helo laba shuruudood haddii laga helo markaa waa la aqbalaya camalkii qofka muslimkana waxaa la doonayaa camalkiisa inuu hufo oo uu ku dadaalo siduu u noqon lahaa camal la aqbalayo camalka waxaa loo shardiyaa awalan inuu yahay khaalisan lilaahi waxaad samaynayso ilaahay dartiis inaad u samaynayso shardigaa in laga helo kan labaadna wa sawaaban calaa hadyi nebiyi sala allahu calayhi wasalam inuu yahay wa xadigii rasuulka ku toosan oo rasuulka uu sameeyey sal allahu calayh wasalam camalkaaga camal kastood samaynayso isweydii awalan ilaahay dartiima u samaynaysaa tan labaadna hadigii rasuulka sal allahu calayh wasalam uu ku taagan yahay taana aayad qur-aan baa tilmaamaysa man kaana yarjuu liqaaءa rabbihi falyacmal camala صaalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada shirkiga in laga ilaaliyo iyo riyaha iyo sumcada taasuu maqbuul ku noqonaya rasuulkeena sal allahu alayh wasalam markaa ducadaasuu ku ducaysan jiray sal allahu cilmi naafic buu ilaahay weydiisan jiray risqi ayiba buu ilaahay weydiisan jiray iyo camal mutaqabal ah dadku irsaaqadun bay ilaahay iska weydiisanayaan waxaa la rabaa qofka muslimkaa subaxdii iyo galabtii inuu ilaahay weydiiso inuu ilaahay siiyo markaa risqi xalaal ah oo adduunyadiisiina uu ku intifaaco aakhiradiina marka aanan ka hadlaynin ducada boqol iyo saddexaad waxa weeyaan oo rasuulku uu ku ducaysan jiray allahuma inii as'aluka yaa allah biannaka alwaaxid alaxad alsamad aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an takfira lii dunuubii inaka anta algafuur اraxiim sidaasuu ku daciisay rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam xadiidka waxa weeyaan xadiid saxiixa weeyaan oo waxaa soo saaray akhrajahu annasaa'iy baa soo saaray fi lkubraa iyo abu daawuudna sidoo kale wuu soo saaray albanina wuxuu yidhi waa saxiix fii saxiixi sunani abi daawuud rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waxaa ka warinaya xandala ibnu cali baa ka warinaya radia allahu canhu rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam maalin maalmaha ka mid a waxaa u yimid mixjan nin lagu magacaabo ibnil adrac ninkaa lagu magacaaba rasuulka u yimid sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi markaa rasuulkii allow waxaad ii sheegtaa ama rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ninkaasuu usoo galayoo ducaysanaya mixjan buu usoo galay oo fadhiya oo gacmaha taagayo ilaahay baryaya ayib muxuu ku ducaysanayey rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam oo u maqlay uu ku ducaysanayay ninkan mixjanna wuxuu ku ducaysanayey allahuma inii as'aluka ya allah biannaka alwaaxid اlaxad الصmد اladي lam yلid وlam yuulad وlam yakun lahu kufuwa أxad an تغfira lii dunuubii inaka anta اlغafuur الرaحيim rasuulka u soo galay markaa rasuulka wuxuu ku yidhi laqad sألta اllaha bاlsm اladي إida suئila bihi أcطى وإida duciya bihi أjaab ilaahay waxaad ku weydiisatay uu yidhi magacyada marka wax lagu weydiiso ilaahay dadka uu siiyo haddii lagu baryana ilaahay uu aqbalo marka ducadan waxay ka mid tahay asmaa lah asmaa ullaahi اlxusnaa baa ku jira waa in la xifdiyaa ileen saxaabiga mixjan lagu magacaabo ducadaasuu ku ducaysay rasuulkaana maqlay sal allahu calayh wasalam markhaati buuna ka noqday allaahuma allow innii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa yaa allah allow biannaka alwaaxidu alaxad adigu waxaa tahay alwaaxid allihii keligii ahaaye alaxad keligiisa ahaa assamad allihii cibaadada loo qasdayey alladii kaasoo lam yelid aanan dhalin walam yuulad aanan la dhalinna walam yakun lahu uusan sugnaaninna kufuwan axad wax la mid a an takfira lii inaad dembigayga dhaaftaan rabbigo ku weydiisan an takfira lii inaad dhaafto dunuubii dembiyadayda innaka anta adiga rabbiyow alhafuuru allaha dembiyada dhaafaa tahay alraxiim marka waa magaca alle subxaanaه wa tacaala haddii lagu baryo allah subxaanaه wa tacaala dadka uu siiyo waxay ka baryaan haddii markaa lagu ducaysana allah subxaanaه wa tacaala uu ka aqbala asmaa wallaahi alxusnaa bay asmaadaa marka ka mid tahay qofka muslimka waxaa la doonaya markaa ducadan inuu badiyo oo uu xifdiyo mar kastuu ducaysanayana uu xasuustuu ku ducaysto ducada boqol iyo afaraad anas ibni maalik baa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ka warinaya rasuulku wuxuu ku ducaysan jiray sal allahu calayhi waaalihi wasalam allahuma inii as'aluka biana laka alxamd laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika lak almanaan ya badiica asamaawaati wاlard ya da اljalaali wاlإkraam ya xayu ya qayuum inii as'aluka aljanة waacuudu bika min الnaar xadiidka abu dawuud baa soo saaray في kitaaب الصلاة bاb الدعاء وبن maaجة والنasائي والتirmidي أهlu sunan oo dhan way soo saareen imaamu axmedna sidoo kale uu soo saaray ibnu xibbaan wabnu abi shayba wasaxaxahu اlalbani albanina wuu saxiixay xadiidka allahuma inii as'aluka rabbiyow waan ku weydiisanaya biannaka laka alxamd bianna laka adiga alxamdu mahadoo dhan iskale laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika lak almanaan allihii markaa wax kasta bixinaya weeyaan allihii nicmooyinkaoo dhan iska lahaa almanaan culimmadu waxay leeyihiin waa saaxibu الnicam almutataaliya duuna طalabi ciwadin wa garadin allaha waxa weeyaan nicmooyinka dadka siiya isagoon waxba ka rabin markuu wax bixinayo ujeeddana aanan ka lahayn in loo abaalgudana aanan rabin yaa markaa magaca iyo sifadaa yeelan kara waa ilaahay um soomaa bani aadamkeenna oo dhan maanta aniga haddaan wax ku siiyo waxaan rabaa berri inaad ii abaalguddaan rabaa haddaan meel kuugu soo maro ama meel aan kuugu imaado kuu soo marti anigoo wax ku siiyey haddaad imartigelinayso waxaan le war ninkii waa nin xunoo ma aragta haddee ninkaan dhaqaalayn jiray gacanta haddaa iimuu soo taagin markaa intaasana aan dhaqaalayn jiray markaan u tegayoon soo maray ima faraysiinin ilama hadlin ima salaamin suxun buu ii salaamay laba farood buu igu salaamay waxaasaa la sheegaya laakiin allah subxaana wa tacaala wax kastuu ku siinayaa waxbana kaama rabo wax ciwad iyo qarad buu kaa leeyahay male almanaan markaa saas weeyaan almanaan allaha markaa wax bixiya yaa badiica asamaawaati wاlard allaha dhulalka iyo samaawaadka abuurayow yaa da allaha sharafta iyo wاlkraami karaamada u saaxiibka ahayow yaa xayu yaa qayuum allaha nool ee maamulka u taaganow inii as'aluka اljanna rabbiyo waxaan ku weydiisan janna wa acuudu bika min annaari naar baan kaa magan ducadaanna markaa ducadii horay la mid tahay waa duco la doonaya in lagu ducaysto oo markaa waa allah subxaanaه wa tacaala asmaa اllahi اlxusnaa baa markaa ka buuxda allah ammaantiisa ka buuxda tii horoo kale la mid tahay qofkii ilaahay ducadan ku barya wuxuu ka barya wuu siiyaa qofkii alle subxaanaه wa tacaala ducadan wax ku weydiistana wuxuu weydiistay allah subxaanaه wa tacaala wuu siiyaa sidaa weeyaan ha laga faa'iidaysto ducada boqol iyo shanaad rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allaahuma inii as'aluka biannii ashhad annaka anta allah laa ilaaha ilaa ant alaxadu asamad aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad asmaa llaahi alxusnaa waa sidoo kalena tanoo kalena ka buuxda ducadan buraydaa warinaya saxaabiga lagu magacaabo abu daawuud baa soo saaray kitaabu الsalaa sidoo kale tirmidina wuu soo saaray wabnu maaja alimaam annasaa'i fi اlkubraa buu ku soo saaray sunankiisa maaha wa cabdالrazaaq baa soo saaray waصaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiixi sunan الtirmidi wa fii صaxiixi aلtargiib watarhiib buu ku saxiixiyey allahuma allow inii as'aluka waxbaa oon ku weydiisanaya adigaa wax lagu weydiisaayo cid kale waxba lama weydiiso biannii anigu ashhadu waxaan qirayaa annaka anta adiga allaahu allihii la caabudaya inaad tahay laa ilaaha ilaa anta alaxad inaad tahay allaha waaxidka ah oo aanan cibaadadiisa lala wadaagin sifaadkiisa lala wadaagin asamad allaha samadka ah allaha waxa weeyaan laa shabiiha lahu wax la aynan jirin cibaadada loola qasdo almunfaridu biاlrububiyati wاluluuhiyati weeyaan allaha markaa rabbinimada keli la noqday iyo ilaahnimada sidoo kale samadkana asayid baa lagu magacaabaa alladii laysa fowqahu axad allaha qofna uusan ka saraynin alladii lam yalid allaha markaa laysa lahu waladun muusan dhalin walam yuulad isagana lama dhalinoo waalid maaha allah subxaanaه wa tacaala walam yakun lahu kufuwan axad laysa laka mumaahilun wax kula mid ahna oo kula kufa oo kula simanna rabbiyow ma jire adigaan qofkii saa ku baryana waxa weeyaan allah subxaanah wa tacaala magaciisa weyn ismullaahi alacdam buu allah subxaanah wa tacaala ku baryey oo haddii allah lagu baryana uu aqbalo haddii wax lagu weydiisana allah subxaanah wa tacaala uu siiyo ducadaana marka qofka muslimkaa ha ka faa'iidaysto khaasatan wakhtiyada la ducaysiin soo marnay ducooyinkan sugan ee saxiixada ah ee rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam uu tilmaamay ha lagu ducaysto ha layska ilaaliya inaad ku ducaysato duco aanan sugnayn adigoo heli karaa mid fiican maxaa loogu ducaysanayaa ismullaahi alacdam allah subxaanahu wa tacaala ayaa arrinkaana amray wuxuu yidhi walilaahi alle wuxuu leeyahay alasmaau lxusnaa magace wanaagsan buu allah leeyahay fadcuuhu bihaa ilaahay magacyadaa ku barya oo magacyo kale maxaad u raadinaysaan aanan jirin oo dadku samaysanayaan ilaahay asmaa badan buu leeyahay oo qur'aanka lagu sheegay sunnada lagu sheegay kuwa allah subxaana wa tacaala ku barya qofkii allah ku baryana waan soo sheegnay ama sida rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam uu sheegay qofkii ku ducaysana allah wuu ka aqbalayaa ducada boqol iyo lixaad waxa weeyaan inuu qofku ku ducayso rabi اkfir lii watub calaya inaka anta اtawaab اlgafuur rabi kfir lii rabbiyow ii dembi dhaaf watub calaya iga towbad aqbal inaka anta adiga atawaabu allaha towbada aqbalaa tahay algafuuru ee dembiyada dhaafaa tahay rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam baa sidaa ku ducaysan jiray xadiidka cabdullaahi bni cumar baa warinaya radia allahu canhuma saxaabadu waxay leeyihiin kunnaa nacuddu lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam fi اlmajlis اlwaaxidi miئata mara rabi اkfir lii watub calaya inaka anta atawaabu اlgafuur riwaayad kalena inaka anta atawaabu اraxiim waxay leeyihiin rasuulka sal allahu calayhi waaalihi wasalam baa majlis markuu fadhiisto isagoo nala fadhiya waxaan tirin jirnay isagoo ducadan ku ducaysanaya wax ka badan boqol jeer ama boqol jeer wax laeg buu wuxuu dhihi jiray rabbi kfir lii wa tub calaya inaka anta tawaabu اlgafuur waa rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam oo dembigiisii hore la dhaafay allah jala wacalaa rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam wuu barakeeyey wuu darajeeyey liyakfira laka allahu ma taqadama min dembika wama taأhar buu yidhi allah subxaanaه wa tacaala waxa weeyaan dembigiisii hore kii dambeba rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam waa la dhaafay waa la tirtiray waina laka laأjra غayra mamnuun buu ku yidhi nebi maxamedow waxaad leedahay ajr aanan go-aynin markay gaaladii yidhaahdeen waa majnuun wuu waalan yahay waa saaxir ha waa falanfallow ba allah jala wacala wuxuu yidhi maa anta binicmati rabbika bimajnuun waina laka laajra gayra mamnuun wainaka lacalىa khuluqin cadiim maxaa ka ammaan badan intaa ajarkaadan go ma waalid waxa ay sheegayaan iyagaa waala waina laka laajra gayra mamnuun ajar aan go-aynin ilaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam yowm alqiyaama laga gaaro cid kastoo rumay raacda ajir baa laga siinaya sooma qof kastoo raaca rasuulka oo rumeeya wuu u ducaynaya sooma qof kastoo muslimoo tukanaya hal bilyan iyo toddoba boqoloo milyan salaad markay tukanayaan haddii la helo waxaa weeyaan intaasoo tukanaysa laga yaaba dad badanoo muslimiin inayn tukanaynin markay tukanayaan rasuulkay u ducaynayaan waxay le allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kama salayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahiima inaka xamiid waa duco loo ducaynay wabaarik calaa muxamed ducadaasoo dhan baa loo aqbalaya soomaa ajirkiisii ma go markaa isagoo intaasoo dhan allah uu siiyo dembigiisii uu dhaafay buu haddana ilaahay wuxuu leeyahay rabbi kfir rabbiyo ii dembi dhaaf watub calaya annagaa nala barbaarinayaa inaan ilaahay mar kasta dembi dhaaf weydiisanno towbad aqbal allah subxaanaه wa aan weydiisanno allahna subxaanaه wa tacaala wuu aqbalaa maxaa yeelay bani aadamka walaalayaal waa khaaa mar kasta gaf baan ku dhacaynaa rasuulkeena sal اllahu alيه waslm siduu tilmaamay kullu bani aadam khaaa buu yidhi bani aadam oo dhan qof kastoo bani aadam ah waa khaaa dembiilo weeyaan aada buu dembi ugu dhacaa wa khayru lkhaaa'iin kuwa gefka gala kuwa ugu khayr badanna attawaabuuna weeyaan kuwa allah subxaana wa tacaala u soo noqday dembi hadduu kaa dhaco waxa weeyaan ilaahay u aqbal allah subxaana wa tacaala wuu ka aqbalayaaye ducadaanna markaa waa duco wanaagsan weeyaan oo rasuulkeena sal allahu calayh wasalam uu ku ducaysan jiray oo la doonay inaan annaga xifdinno ahalkeenna aan barno owlaadda barno munaasabaadka iyo meelaha lagu ducaysanayo iyo khutabta iyo dalabatulcilmiga iyo ducada waa inay dadka ugu duceeyaan waay oo la baro la xifdisiiyo ducada boqol iyo sideedaad ee rasuulkeena sal allahu calayh wasalam uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan allaahuma bicilmika algayb وqدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والقضب وأسألك القصد في, الفغ في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة walaa fitnati mudila allahuma zayinna bziinaة اliimaan wajcalnaa hudaata muhtadiin waa duca runtii aad iyo aad u macaan badan weeyaan ducadan iyo xadiidkan waxaa soo saaray annasaa'i fii kitaabi sahwi buu ku soo saaray alimaam axmed ibnu xambal raximah اllahu jala wacalaana wuu soo saaray wbnu xibbaan raximah اllah wa abu yaclى raxmat اllahi tacaala calayhi wاlxaakim raximah اllah wbnu abi shayba raximah اllah waصaxaxahu alalbaniy fii صaxiixi الnasa'i wafii صaxiixi aljaamic raxmat ullaahi tacaala calayhi xadiidkan rasuulka sal allahu calayhi wasalam waxaa ka warinaya saxaabiga lagu magacaabo camaar ibnu yaasir baa ka warinaya maalin maalmaha ka mida ah, camaar baa salaad tukaday salaadii buu markaa gaabiyey aad buu usoo gaabiyey salaadda markuu tukaday saxaabadii markaa camaar fiiriyeenoo way la yaabeen sida salaadda uu tukaday aad umuusan dheerayn markaasay u yeereen waxay yidhaahdeen camaarow hadde waa tukatay salaadiina waad gaabisay wakhafafta waanad markaa fududaysay maxaa dhacay markaasuu yidhi saxaabiga jaliilkaa laqad dacawtu fiiha dacawaat waxaan ku ducaystay buu yidhi ducooyin samictuhunna min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka aan ka maqlay noo sheeg bay yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi allaahuma bicilmika alghayb allaahuma allow bicilmika alghayb cilmigaaga maqanee naga qarsoon dartiisa iyo sababtiisa iyo waqudratika iyo awoodda aad ku leedahay cala alkhalqi makhluuqaadka aad ku leedahay waxaad uuntay sababteeda axyinii rabbiyow inoolee maa calimta intaad og tahay alxayaata nolosha khayran lii khayr inay ii tahay rabbiyow intaad og tahay inoole intaa watawafanii rabbiyow i oofso idaa calimta waa markaad og tahay waabaad og tahay alwafaata geeridii khayran lii khayr inay ii tahay rabbiyo markaad ogaatana i obso oo rabbiyo markaa tawafanii muslima waalxiqnii bisaalixiin allaahuma allow innii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khashyataka cabsidaadan ku weydiisanaya inaan kaa cabsado fi lgaybi marka la iga maqan yahay iyo washahaadati marka laila joogo dad badan baa ilaahay waxay ka cabsadaan uun bani aadamka marka la joogaan marka laga maqan yahayna wax kastay samaynayaan ammaanadii loo dhiibtay ku ciyaarayaan qofka indhihiisii haddayna iska arkaynin wax kastoo loo dhiibtay bay fara xumaynayaan ciddii looga tegay bay daba marayaan marka allah subxaanaه wa tacaala inaad weydiisato cabsidiisa inaad ka cabsato fi اlgaybi wالshahaada marka marka lagaa maqan yahay iyo marka lagula joogo waasaluka rabbiyo waxaan ku weydiisan kelimata alxaqi kelimada xaqa inaan ku hadlan ku weydiisanayaa fi ridaa markaan raalliga ahay oo aanan xanaaqsanayn iyo walgadabi markaan caroodo oo aan dhirfo waxaan kaa magangelayaa markaa kelimad xaqa mooye wax kale inaanan ku hadlin ilan dad waxaa jira markay faraxsan yihiin hadal fiican bay ku hadlayaan laakiin markay xanaaqaan waa laga carari wax kasta islaantii buu furayaa ilmihii buu leeyahay lacnadaya uu leeyahay idinma dhalin muslimiintii buu caynayaa dadka qaarkii markay caroodaan waxaa laga yaabaa ilaaha inay caayaan iyo rasuulka sala allahu alayhi waaalih wasalam iyo diintan sharafta leh marka islaamka inay wax ka sheegaan diintaada waxaa ku samee waalidkaaga waxaa ku samee nacuudu billaahi min dalik marka ilaahay in la weydiisto inaad xaqun carabka kaga hadasho markaad xanaaqsan tahay iyo markaad faraxsan tahay intaba dad baa markay caroodaan marka aan la celin karin wax kasta samaynaya dhaar buu marayaa wax kastuu samaynayaa wax kastuu iska xarimaya reerkiisii buu iska xarimi gurigii iman lahaa buu leeya xaaraan buu iga yahay walaalkiisii muslimka aha buu leeya kulama hadlayo xaaraan baad iga tahay gaal aan noqdon diinta aan ka baxo haddaan kula hadlo kalimat alxaqi inaad ku hadasho fi rida wasaluka rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa alqasda dhexdhexaad baan ku weydiisanayaa fi lhinaa hodantinimada dhexdeeda iyo walfaqri faqiirtinimada dhexdhexaad khayru lumuuri awsatuhaa ilaahay inuu markaa nin maal la siiyey ee lagu halaageen ilahay inuusan kaa dhigin ilan dadka maanta adduunyada ugu lacagta badan waxa weeyaan laga yaaba ilaahay inaynan xasuusan baa dhici karta ama waxyaabo badan oo macaasi ah maalka ilaahay uu siiye lagu sameeyo laakiin ilaahay dhexdhexaad maalkaaga hadduu ka dhigo wax la kontarooli karo waxa weeyaan nicmad ku jirta maalkaaga haddaad xisaabi karto laakiin maalkaaga haddaan xisaabayn ka waran aad xisaabi karin maal lagugu halaago marbaa xaaraan lagu samaynayaa kama warqabtidba wax kaa maqan iyo wax ku soo galay iyo meel aad wax ku leedahay qofka muslimka marka taasuu ku ducaysanaya camaar taasuu rasuulka ka maqlay wa asaluka alqasda dhexdhexaad fi lhinaa baan ku weydiisanayaa hoontinimada dhexdeeda iyo alfaqri saboolnimada haddee faqri haddaad noqotona sabool gacmaha dhulka ku haya iyadana dhibkeeday leedahay rasuulkeenna waa tan ilaah ka magangeli jira sooma min alfaqri baan ka magangelaya dhexdhexaadkaa fiican waasaluka rabbiya waxaan ku weydiisan naciiman nicmad aan markaa laa yanfad aanan dhammaanaynin baan ilaah ku weydiisanaya ilaahu indhahayga igu raaxee oo dhegahayga iyo necme oo jirkayga awlaadayda nicmad aana dhammaanaynin ilaa layga oofsado naciima laa yanfad riwaayad kale waxay dhehaysa inay idin qorayso ma garanayo waqurata cayni laa tanqaic waatana way soo socotaa wa asaluka rabbiya waxaan ku weydiisanayaa qurata caynin indhagobaadsi oo aan ku raaxaysto indhahayga ku raaxaystaan awlaadayda ehelkayga cibaadadayda laa tanqaic marka aanan go iyadana nicmo aanan dhammaanaynin iyo indhagobaadsi aanan markaa dhammaanaynin oo iga go-aynin taasaan rabbiyo ku weydiisanaya ducadii qur-aanka waxaan soo marnay dadka wanaagsanee cibaaduraxmaan lagu magacaabo addoommada ilaahay inay duco sidaan oo kale ku ducaystaan wاladiina yaquuluuna rabbana hab lana min aswaajina waduriyaatina qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama marka quratu cayn ilaahay hadduu ku siiyo aanan go oo wakhtigaagii oo dhan baa nicmo ku ah owlaaddaadii ehelkaadii saaxiibadaadii shaqadaadii waxoo dhan baad ku raaxaysanaysaa wa as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa alridaa raalli noqoshaan ku weydiisanayaa bacda alqadaa qadaha kadib marka alle subxaanahu wa tacaala wuxuu xukumay uu kugu dhaco ilaahay weydiiso inaad raalli ku noqoto ilan qadaa iyo qadar baa jira wax nagu dhici doono ma garanayno inteennan hadda meesha joogta ee fadhida markuu qadihii ku yimaado lama rabo low inaad tiraahdo sidan haddaan samayn lahaa hebel baa arrinkan ii lahaa war maxaa qadarkii baa yimid adigoo socdo abaa wax kugu dhici karaan adigoo meel fadhiyay wax kugu dhici karaan adigoo safar aaday ama qof saaxiibka meel uu kuu kaxeeyey safar aad la aaday meel isla gaarteen baa wax kugu dhici karaa ha oranin markaa ha ninkaasaa sidaa ii lahaa waxaa tirahaa qadar allahu maa shaaa facal waasaluka waxaan ku weydiisanayaa alridaa raalli noqosho bacda alqadaa qadahaaga kadib waasaluka rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa barda alcayshi nolol qabow baan ku weydiisanayaa bacda almowti mowtka kadib waa qabrigii weeyaan qabriga inaad ilaahay weydiisato inuu kugu raaxeeyo oo allah subxaanaه wa tacaala uu ku siiyo markaa jannadiisii halka albaabada lagaaga furo oo lagu yidhaahdo num nawmat alcaruusi qofka arooska sida u seexdo u seexa lagu leeyahy waa markaa dee su-aalihii ka soo baxdo qofka arooska waad garanaysaan haddee ninkii ku cusub baa garanaya ee soo maray hurdaduu seexdo salaad subax baa ka tegeysa in la kiciyo weeyaan ilaa khayr badan buu la kulmay sooma saasaa la odhanaya marka waasaluka rabbiyo waxaan ku weydiisan bard alcayshi baan ku weydiisanaya nolol qabow bacda almowti mowtka kadib waas'aluka rabbiyow يوم alqiyaamana waxaan ku weydiisanayaa لذة nadri fiirin markaa macaan baan ku weydiisanayaa aada u wanaagsan oo aan eego ilaa wajhika rabbiga rabbiyo wejigaaga inaan fiiriyo allah subxaanaه wa tacaala wejigiisa waa nuur xijaabuhu nuur wejiga ilaahay oo la fiiriya markaa nicamtay ka mid tahay washawqa rabbiyow waxaan markaa ku weydiisanayaa inaan uu markaa jeclaado oo shawq iyo xubi iyo jacayl aan u hayo ilaa liqaa'ika la kulankaaga rabbiyo allah subxaanaه wa tacaala qofkii jeclaada la kulankiisa ilaahayna wuu jeclaadaa in hilow uu kugu dhaco markaa rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa ashawqa hilow baan ku weydiisanaya inaan u hiloobo ilaa liqaa'ika la kulankaaga qofka muminka ileen wuxuu jecel yahay allah subxaana wa tacaala yowma alqiyaama inuu la kulmo wejigiisa alle subxaana wa tacaala inuu arko fii hayri daraa'in dhib la'aan kayrkiis oo mudira idhiba walaa fitnatin iyo fitno mudilatin ilumisa kayrkeedaan ku weydiisanaya rabbiyow inaan kula kulmo aniguon fitno ku dhicin oo dhib la kulmin inaan kula kulmo oo hilowgaagii markaa inaad isiiso jacaylka baan rabbiyo markaa ku weydiisanayaa inaan u hiloobo oo aan jeclaado inaan kula kulmo allaahumma allow zayinnaa nagu qurxi biziinati اliimaani iimaanka quruxdiisa rabbiyo nagu qurxi iimaanka qurux buu leeyahay soo maa qofka iimaanka le cibaadaadku la imaanayaa jirkiisiioo dhan baa markaa quruxsan yowma alqiyaama jirkiisii wuu ifayaa adduunyadana calaamad buu allah subxaanaه wa tacaala siinayaa nuur wejigiisa saaran ahluliimaanka taasaa marka lagu garanaya rabbiyow nagu qurxi markaa biziinati اliimaan wajcalnaa rabbiyow naga yeel hudaatan kuwa markaa dadka hanuuniyo muhtadiina hanuunsan ilaahu naga yeel sidaasuu markaa ku ducaysay camaar ibnu yaasir salaadda markuu tukaday salaadana waa kan soo gaabiyey saxaabada markay weydiiyeenna jawaabtaasuu siiyey camaar ibnu yaasir wuxuu yidhi waxaan ku ducaystay duca aan rasuulka sal allahu calah wasalam ka maqlay annagoo caawa joogna kun afar boqol soddon iyo lix sanay maraysa hijradii xadiidkii rasuulka sal allahu alayhi wasalam baan maanta iyo caawa akhrinaynaa oo camaar ibna yaasir saxaabiga jaliilka ah xadiidka uu soo guuriyey baan caawa dhegaysanaynaa waa nicmooyin soo ma ah la doonayo qofka muslim inuu ka faa'iidaysto oo uu markaa xadiidkaa xifdiyo oo uu ku ducaysto waa duco markaa aad iyo aad u wanaagsan ha laga faa'iidaysto oo ha la xifdiyo oo dadka muslimiintana markaa ha loogu duceeyo ducadaa markaa way fiican tahay allah subxaanaه wa tacaala in la weydiisto khashya fi اlgaybi wالshahaada allahna subxaanaه wa tacaala qur'aanka wuxuu ku yidhi ina aladiina yakhshawna rabbahum biاlgaybi lahum makfiraة waajru kabiir allah subxaanaه wa tacaala qofkii ka cabsada ayb uga cabsada ilahay isagoon arkin rabbi maanan arag sooma ah rasuul baa noo yimid rasuulkii sal allahu alay wasalam maanan arkin saxaabaa ka dambaysay taabiciin baa ka dambeeyeen dad baa diintii noo keenay wuxoo dhan hayban ku rumaynay qofkii markaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam iyo allah jala wacalaa wuxuu leeyahay qofkii ilaahay qayb kaga cabsadaa ilaahay dembigiisana wuu dhaafayaa ajar weynna wuu siinayaa sidoo kalena allah subxaanaه wa tacaala jannada markuu ka hadlayay yaa gelayay jannadii man khashiya araxmaana biاlgaybi wa jaءa biqalbi muniib allah subxaanaه wa tacaala qofka qeyb uga cabsada isagoon lala joogin cabsada wa jaءa biqalbi muniib qalbi markaa soo noqdana allah subxaanaه wa tacaala uu siiyey oo la yimid oo markaa qalbigiisii wa jaءa biqalbi muniib la yimid qalbi markaa soo noqosho badan leh oo allah uu siiyey dembi buu gelaya wuu ka noqonayaa macaasi buu ku dhacaya allah subxaanaه wa tacaala buu markaa u keenayaa waxyaabaha sidoo kale qofka quratu caynka oo waxaa ka mid a oo rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam uu tilmaamay salaada waas'aluka markaad leedahay qurata cayni laa tanqaطic quratu cayn markaa ilgobaadsi aanan go-aynin ilgobaadsiga ugu weyn ugu weyne qofka muslimka uu helo waxa weeyaan salaada dhexdeedu ka hela rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam dhib markuu dareemo argagax iyo qalbigiisii culays uu fuulo bilaal buu u yeedhi jiray markaasuu dhihi jiray yaa bilaal arixnaa bisalaa salaada noogu raaxee waa la aadaamayaa rasuulkeena sal allahu alah wasalam wuu tukanayaa sidaasuu u yidhi almustafaa sala allahu alayhi wasalam wajucilat quratu cayni fi salaa ilgobaadsigayga waxaa laga yeelay buu yidhi salaada dhexdeeda dhib markuu igu dhaco salaadaan gelaya qofka muslimku markaa wax la doonayaa haddaad murugooto soo weysiiso laba ragcod tuko haddaad xanaaqdo soo weyso laba ragcod tuko reerkaagii haddaad dhib kala kulanto xaaskii oo maalan madax adayg iyo ilmihii hadday ku maqli waayaan aad ka cabsato ilmihii inay yarahe luuqaadan jeclayn inay maraan ama dad xun bay la socdaan soo weysiiso laba ragcadood tuko ilaahay bari oo asmaaulxusnaadi hadda aan ka sheekaynay ism allah ism allah alacdam ilaahay ku bari yaa manaan yaa badiica asamaawaati wاlard allah subxaana wa tacaala wuu aqbalaya markaa ducada waa duco wanaagsanoo fawaaid badan baa markaa laga qaadanaya fawaaidda ugu horeysa ee markaa ducada laga waxa weeyaan qofka muslimka in la doonayo salaad markuu tukanayo inuu ducayso cmaar ibn yaasir waxa weeyaan salaadii wuu ku ducaystay saxaabadii weydiisayna wuxuu u sheegay inuu ku ducaystay duca uu rasuulkeena sal allahu alah wasalam ka maqlay marka salaaddii haddii la fududeeyo laakiin shuruudaheedii waajibaadkeedii arkaanteedii lala yimaado duco suganna lagu ducayso salaaddii in la aqbalayo laguna ducaysan karana waa laga faa'iidaysanayaa ducadaas camaar ibnu yaasir rasuulkeena sal allahu alah wasalam uu ka warinayo ayib ducada boqol iyo sideedaad waxa weeyaan in lagu ducaysto allahuma rsuqnii xubbaka وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب sidaasay leeyihiin ragga soo guuriyey iyo dadka wariyey ducadan ducadan waxaa warinaya cabduلlahi bnu yaزiid alkhaطrami saxaabiga lagu magacaabaa warinaya xadiidkan culammadu waxay leeyihin waa daciif weeyaan akhrajahu tirmidiy wa sidoo kale sheekh cabdulqaadir arnawud wuxuu ka dhigay xadiidkan xasan buu ka dhigay laakiin waxaa daciifiyey sheekh moxamed nasuddiin albani wuxuu yidhi aharkan iyo ducadan waa daciif weeyaan facalaa kulli xaal ducadu hadday sugan tahay waan sheegnay waa lagu ducaysanayaa haddaynan sugnayn oo la helo markaa ducooyin kale u dhow oo kaalmaynayo suganna waa lagu ducaysanayaa laakiin ducadan intaan baaray maanan arag markaa wax taxsiininaya oo yidhi waa xasan ilaa sheekha cabdilqaadir nabuud mooye imaam alalbanina wuxuu yidhi ducadan waa daciif qofku wuxuu ku ducaysanaya allahuma rzuqnii ilaahow igu rusaaq xubbaka xubbigaaga i rusaaq allaahuma allow maa rasaqtanii mima uxibu maa rasaqtanii waxaad igu irsaaqdo mimaa uxibu waxaan jeclahay ah fajcalhu waxaad ka yeeshaa waxaas aan jeclahay quwata lii awood iiga yeel fii tuxibu waxaad adiga jeceshahay allaahuma allow maa zawayta canii waxaad iga leexisay zawayta sharafta weeyaan ama iga tirtirtay mimaa uxibu oo ah waxa aan jeclahay fajcalhu rabbiyow ka yeel faraaqa lii mid faraaqa ah iga yeel mimaa tuxibu fii maa tuxibu oo ah waxaad jeceshahay dhexdiisa sababan fajcalhu sababan lifaraaqii bimaxaabika min aaaca fajcalhu ilaahow ka yeel markaa faraaqa lii mid faraaqa ay ah rabbiyow ka yeel oo fii ma tuxibu waxaad jeceshahay dhexdiisa ah allah subxaanaه wa tacaala waxa uu kaa leexiyo waxa uu kaa leexiyo dhinac kaa mariyo ilaahay inaad ka barido waxaas wakhtigii aad ku bixin lahayd inuu ilaahay kuugu bedelo inaad ku samayso wuxuu ilaahay jecel yahay sidaas weeyaan ducadan markaa culimmadu way daciifiyeen qofka muslimkana waxaa uu kaga kaaftoomi karaa ducooyinka badan ee soo marnay ayib ducada boqol iyo sagaalaad waxa weeyaan in lagu ducaysto allaahuma طahirnii min الdunuubi wاlkhaطaayaa allaahuma naqinii minha kama yunaqa الthawb اlabyadu min الdanas allaahuma طahirnii bالthalji wاlbardi wاlmaaءi اlbaarid ayib xadiidkan marka waxa weeyaan xadiid صaxiixa weeyaan akhrajahu muslim fii kitaabi salaaha buu ku soo saaray caaisha radia allahu canha baa xadiidkan markaa warinaysa cabdullaahi ibni abi awfa baa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ummunaa caaisha u yimid radia allahu canha wuxuu ku yidhi waxaad ii sheegtaa waxaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam salaada markuu gelayo uu ku furfuran jiray ilan caaisha rasuulkeena sal allahu alah wasalam aada buu u jeclaa xaaskiisay ahayd waa la joogi jirtay haweenkiisa waxay ahayd midda ugu jecel yahay saxaabadu aad bay u jeclaayeen waa asidiiqa binti sidiiq abubakar baa dhalay radia allaahu canhum ajmaciin caaisha rasuulkeenna marka waxyaaba badan bay ka maqashay gabar yarna way ahayd marka u xifdisa saxaabada marka way u iman jireen waxyaaba badan bay weydiin jireen cabdullaahi bni awfa marka wuxuu weydiiyey bal rasuulka ii sheeg waxa uu ku ducaysan jiray maal maalmaha ka mid a ah caaisho cilmigeeda iyo radia allahu canha waxaad ku garan kartaa abu hurayraba wuxuu sheegay xadii wuxuu yidhi xadiid saxiixa weeyaan wuxuu yidhi qofka muslimka ah haddii janaaze uu ku tukado waxaa la siinayaa buurta uxud ajar la eg buurta uxud madiinay ku taallaa buurta uxud waxa weeyaan toddoba mayl waa dhinaca dherarka ah shan maylna waa dhinaca ballarka ah waad aragteen madiine marka la tago meelaha la ziyaarto waxa weeyaan waxaa ka mida ah buurta uxud in la tago meeshii dagaalkuu ka dhacay way dherarsan tahay wax badan baad xusuusanaysaa iyo iimaan badan baad helaysaa abu hurayra marka sidoo kale wuxuu yidhi qofkii raaca ilaa laga aasana haddana khiraad baa la siini khiraadkana wuxuu la egyahay buurta uxud saxaabadii waa yaabeen war abu hurayrow adiga waxaa doonta om iska sheegaysa ay ku yihaahdeen qof salaad janaaze ku tukaday siduu ku helaya ajarka intaa la eg haddana raacay qiraaaan buu helaya marka muxuu helayaa toddoba mayl iyo shan mayloo intaa ah, laba ku dhufo afar iyo toban mayl iyo toban mayl mayl ah meeqaaba labaatan iyo afar bay noqonaysaa mayl wax la eg oo ajira ah qofka la siiye ka war way badan tahay sooma alxamdu lilah muslimka waxaa la doonaya maalintii meelaha janaasada lagu tukado inuu raadsado masaajidada yar haddaad ku tukato iyo mawlacyada suuqyada badana ma helaysid laakiin masaajidka sigiska haddaad tagto sawti marmar inaad ku tukataa la rabaa janaasaadka u badan kuwaanan isli sigiskaa la keenaa waxaa laga yaabaa qofka sanadkiiba inuusan janaaso tukanayn u arkin qaraabadii inay dhimato mooye hala raadsado marmar waxaa la rabaa in loo qasto oo muadinka la qaato maalan telefoonkiisa walla maanta janaaza ma la keenay dad waxaa jira ka faa'iidaysta arrinkaa raadiya masaajidda weeweyne jaamica fawaaidda ay leedahay in lagu tukado taasaa laga helaa abu hurayra markii la qabsaday ee la yidhi waxaan yah waa inaad noo keentaa qof markhaati ku ah abu hurayra wuxuu yidhi miyaho raalli ahaada qabsanina aniga arrinkaa waxaa markhaatiga wuxuu yidhi caaisha umuna caaisha hooyadeenna markhaatiga raggii haystay wuu soo kaxeeyey caaisha u keenay waxay yidhaahdeen hooyoy miyaad maqashay arrinka abu hurayra sidaasuu sheegayaay caaisha waxay tihi nacam samictu min rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam marka caaisho cilmigeeda aad buu u badnaa marka cabdullahi bn awfa waxay u sheegtay rasuulka inuu ku ducaysan jiray allahuma طahirnii rabbiyow iga dhaq min adunuubi dembiyada rabbiyow iga dhaq wاlkhaطaayaa iyo gafafka rabbiyow iga dhaq allaahuma naqinii ilaahow iga maydh minhaa dembiyadii iyo gafafkii aan ku dhacay waxaad iga maydhaa kamaa yunaqaa sida loo dhaqo loo maydho athawbu alabyadu marada cad sida loo dhaqo marada cad hadda bani aadam baan waan garanaynaa horeyna waan usoo sheegnay marada cad awadan horta biyo khaasaa lagu dhaqaa qofku markuu dhaqayo hadda gacmuhu iska sii dhaqaa dadka qaarkii rinji bay ku daraan si maradii wasakh aynan u raacin qaarkood jik iyo wax baa lagu darayaa kadib marka la warayana meel gooni baa lagu waraa sooma dadko dhan marada cad sidaasa u dhaqdaan qofka muslimkana dharka ugu wanaagsan uu xirto waxa weeyaan marada cad weyaan rasuulkeena sal allahu alيh wasalam wuxuu yidhi dharka waa dhar wanaagsane dhar cad xirta wakafinuu biha mowtaakum dadkiina dhintayna u xidha oo markaa kafan uga dhiga kamaa yunaqa thawb اlabyadu sida marada cad loo dhaqo min adanasi wasakda looga dhaqo haddana rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu ka sii baryey allaahuma طahirnii rabbiyow dembiga iiga dhaq biالthalji baraf iiga dhaq wاlbaradi yaxni iiga dhaq waa baradka samada ka soo dego subaxdii wاlmaaءi اlbaaridi biyo qabowna rabbiyow iiga dhaq rasuulkeenna sal allahu alayh wasalam saddexdaa shay oo isu dhowo isku midka ah oo samada ka soo dhacoo ilaahay ka baryay in looga dhaqo intaba waxay ka yimaadaan samada biyihii muusan dhihin webiga rabbigu iga dhaqee socday biyihii badda muusan dhihin ilan samada biyaha ka imaado daahir weeyaan sidoo kale culummadu waxay isweydiinayaan biyaha qabow iyo biyaha kulul yaa waxa aada u dhaqa biyaha kulul soomaa dadka maalan geerashka ka shaqeeya iyo waxay badanaa isaga dhaqaan ama markay qubaysanayaan wasakda biyo kulul dharkoodoo kale dharka wasakda laga saari waayo biyo kulul baa lagu dhaqaa waxay leeyihiin dembiga ayaa kulul dembigii markaa biyo kulul haddii lagu dhaqo aada uma qaboobayo qofka qalbigiisii iyo wuxoo dhan dembiga qalbigu ka yimaada soo maa biyaha baradka iyo waxaan qabo waxaa loo baryayaa maadaama dembiga uu kulul yahay ilaahay biyaha inuu ku qaboojiyo sidaasay leeyihiin culimmadu tawjiihiyeen facalaa kulli xaal xadiidkaas waa xadiid saxiixa oo qofka muslimka la doonayo salaada markuu furfuranayo allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya waan soo marnay kamaa baacadta bayna almashriqi wاlmaqrib allahuma qsilnii min khataayaaya biاlmaai wاthalaji wاlbarad allahuma qsilnii min khataayaaya oo kamaa yunaqa thawb اlabyadu sidaasoo kale inaad tirahdo allahuma naqinii min khataayaaya o minha kamaa yunaqa thawb اlabyadu min addanas allahuma طahirnii bالthalji wاlbaradi wاlmaai اlbaaridi iyo biyo qabo intaba markaa waxa weeyaan waxyaabaha wax lagu ahiro weeyaan ayib rasuulkeena sal allahu alayh wasalam sidoo kale saddexdaas shay ilaahay wuxuu uga baryay ma obaalidka iyo aladka iyo bardiga maalan awbka marada marka la dhaqayo haddii saddex jeer la dhaqo wasakdu way ka baxdaa sooma marka ilaahay waxaad baryaysaa dembigaagii inuu in badan kaa dhaqo biyaha mar dhaqo mar alaj uu kaaga dhaqo mar ma aragtay baradkii uu kaaga dhaqo ducada boqol iyo tobanaad waxa weeyaan in lagu ducaysto allahuma inii acuudu bika min albukli wاljubni wa suuءi اlcumri wa fitnati الsadri wa cadaabi اlqabri ducada waxa weeyaan rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam cumar ibn khaaab baa warinaya xadiidka waxaana soo saaray النasaaئي fي kitaab الاstiعaadة الاstiعaadة min suuءi اcumar buu ku soo saaray lafdigana wuxuu ahaa nasaa-i uu soo saaray kaana النabiyu salى الlahu عalayه wasalam yatacawad min khams allahuma inii acuudu bika min اlbkl wاljumn وacuudu bika suuءa cumri baan kaa magangelayaa وacuudu bika min fitnaةi الsadri وacuudu bika min cadaabi اlqabri shantaas buu allah subxaanaه wa tacaala rasuulkeenna ka magangeli jiray allahuma allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min albukli baan kaa magangelayaa bakhaylnimaan kaa magangelayaa bakhaylnimadu way xun tahay qofka hadduu bakhayl noqdona sidoo kale geesima noqdo waa fulay weeyaan sida cadowga inuu la dagaalamo uu cabsanayo ayuu maalkii inuu bixiyana sidoo kale u cabsanaya laakiin geesiga waxa ilaahay uu siiye wuu bixiyaa ilaahay waxaa agtiisuu ku kalsoon yahay cinda allaahi mafaatix اlgeyb khasaaintii alle subxaanau watacaala buu ku kalsoon yahi inuu wax siinayo geesiga sidoo kale waxa weeyaan wuu guulaystaa marka fulaynimadu waa cudur marka sidaasuu rasuulkeena sal allahu alah wasalam iyo bakhaylnimada uga magangeli jiray waljumni rabbiya waxaan kaa magangelayaa fulaynimaan kaa magangelayaa fulaynimadana markaa iyo bakhaylnimada way israacaan qofka fulay hadduu yahayna waa bakhayl weeyaan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu yihi qofka fulayga ah ee cabsanaya inuu alle subxaanaه wa tacaala jidkiisa ku dagaalamo wuxuu yihi xajkii cumrada ha badiyo haddaad hade fulay tahay meel kalena aada aadaynin maalkaagina aadan ku xajinayno ku cumranaysan sow dhib maaha iska fadhi un um markaa maalkii marka dambe waa la dhici meel baa lagu xiran waa lagaa qaadan adigoon ku cibaadaysan oo beytkii ilaahay aanan ku tegin oo madiinadii rasuulka sal allahu alayh wasalam aan kusoo ziyaaran oo masaakiintii qaraabadii ehelkii ilma adeeradii dadkii kuu dhawaa waxba aanan ka siinin maalinta dambe oo laga qaadan markaa bakhiilnimadu way xuntahay sidaasuu uga magangeli jiray waljumni baan ka magangelayaa waljubni iyo fulaynimadii wa suu'i lcumuri baan kaa magangelayaa camri dheer baan kaa magangelayaa waxaa weeyaan albuluuq ilaa xaddi اlharam qofka cantatow inuu gaaro weeyaan oo caqligii uu ka tago sida ilmo yaryaroo kale uu noqdo fahmigiibaa ka tegaya awooddiisiibaa yaraanaysa badankiisii iyo jirkiisiibaa daciifaya ehelkiina markaa dhibbu u geysanaya marka dambe haddee ehelkiibaa kugu rafaadi marka ilaahay laga magan galo wa laga magan wa acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magan min fitnati sadri qalbiga markaa iyo laabta fitnadiisaan kaa magan gelayaa fitnada waxay leeyihin laabta waxyaabaha gala waxaa ugu badan hilliga maalan carada badan xasidnimada shakiga waswaaska caqiida xumida cuqdada waxaasoo dhan ilaahay kamad gasho ilan waxyaabahaasoo dhan qalbigaaga hadday galaan sadrigaaga fidna hadday gasho cudur oo dhan baa kugu dhacaya waxaan in badan soo tilmaannay cuduradan badan ee jira zamankan maalan oo ugu horeeya debressionka waxa lagu magacaabo boofiska waxaa laga qaadaa cuqdada badan baa laga qaadaa dhiikarka waxaa laga qaadaa carada badan baa laga qaadaa iyo sokorta xaasidnimada laga qaadaa waswaaskan hadda dadka waswaas baa ku dhacay dadka qaarkii maanta o dhan wuu shakisan yahay wuu ordayaa ama nin baa idaba socda kaasaa i raba ninkaasaa wax ii sameeyey waxaasoo dhan waxaa laga qaadaa waxa weeyaan waxaa keenaya cuqdada badan iyo xasadka iyo keenaya ciidada xun nacuudu biاllahi min dalik facalaa kulli xaal qofka muslimka ah ducada uu noo soo guuriyey saxaabiga jaliilka ah cumar bn khaaab oo rasuulka sal اllahu alيه wasalam uu ka wariyey ha lagu ducaysto allahuma inii acuudu bika min albukli wاljubni wa suuءi اlcumuri wa fitnati الsadri rabbiya waxaan kaa magangelayaa wa cadaabi اlqabri qabriga markaa cadaabtiisiina rabbiya waan kaa magangelaya cadaab اlqabri waa shay aada iyo aada runtii u dhib badan rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam in badan buu allah cadaab alqabri ka magangeli jiray bal salaada waxaa waajib ah qofka muslimka salaad kastoo tukanayo afar shay ilaahay inuu ka magan min waajibaati salaad bay ka mid tahay allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam wa cadaabi alqabri wa fitnati almaxyaa walmamaa wa fitnati almasiixi addajaal intaa salaad kasta inaad ka magan lagama tegi karo culamada qaarkood waxay dhaheen qof hadduu ka tago salaadiisii waxbaa dhiman ha waajib buu ka tagay muxuu ku kabayaa rasuulka sal allahu calayhi wasalam saxaabada wuxuu u bari jiray sacaadada sira ka suura min alqur'aan oo kale faatixada salaada waxaa la doonayaa afar ka mida in si fiican loo barto faatixada ataxiyaadka salliga nebiga iyo isticaadada afartaa shay qofka muslimka inuu si fiican u xifdisan yahay owlaadda la baro dalabatulcilmiga dadka ay sii baraan fadliga arrimaha ay leeyihiinna in badan laga sheekeeyo rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam markaa shantaasuu ilaahay ka magangeli jiray waa bukli bakhaylnimo fulaynimo duqnimo iyo cantatow fitnatu sadri cuqdad low qofkii inuu noqdo xaasid inuu noqdo iyo cadaabi alqabri shantaasuu ka magangeli jiray ilaahay waxaan ka magangelaynaa inuu waxyaabahaasoo dhan naga ilaaliyo qalbigeennana markaa wanaajiyo bakhaylnima iyo fulaynimana naga ilaaliyo hada wbilaahi towfiiq wsal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa alihi waصxaabihi ajmaciin